alayh wala alih wasaxbihi waslama tasliima kaiira dersiga aynu hadda ka bilaabayna intaynaan bilaabin darsigii u dambeeyey ee lix iyo afartanaad waxaynu in yar dul istaagi doonaa abyaadda mualifku inoo sheegay in lagu soo dhoweeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ka bilaabmaya alaca albadru calayna darsigii shalay waxaynu ku tilmaannay abyaaddaa sugnaantooda iyo sixadoodaba inuu nadar ku sugan yahay waxaa markaa aynu in yaruun dul istaagi doonaa insha allahu tacaala abyaaddaasi nadarka ku jira amaba khilaafka ku jiraa waxa weeye xagga sanadka iyo xagga matniga labadaba inuu dacfi kaga jiraa culimadu ay tilmaameen xagga sanadka marka la eego abyaaddaasi sanad saxiixa ma laha oo sugan oo dee waxa weeye tilmaamaya in xilligaa ay dhacday oo abyaadan lagu soo dhoweeyey rasuulka calayhi isalaatu wasalaam markii uu hijrooday xagga matniga ama alfaadda laftooda iyo ereyadana waxaa ka muuqanaya waxyaabo diidaya abyaadan inaan rasuulka yani in rasuulka lagu soo dhoweeyey calayhi isalaatu wasalaam oo waxaa ku jira tusaale ahaan abyaadda saddex bayd buu inoo sheegay oo طalaca albadru calayna min haniyaati اlwadaaci wajaba shukru calayna maa daca lilahi daacin ayuha اlmabcuudu fiina jiئta biاlamri اlmuطaac waxaa kaloo ku sugan jiئta sharafta اlmadiina marxaban ya khayra daac jiئta sharafta اlmadiina marxaban ya khayrada daa haddaba waxaa la yidhi laba meeloodba laba erey oo ku jira abyaadan waxay tilmaamayaan amaba ay xoojinayaanba inaan rasuulka lagu soo dhawayn calayhi isalaatu wasalaam ereyga koowaad waxa weeye طalaca albadru calayna min haniyaati alwadaaci haniyat alwadaac magaalada madiine halkay kaga taalla waxay kaga taallaayo culimadu isla ogol yihiin jihada shaam ama waqooyiga halka rasuulku uu ka soo gelayay ama jihada uu madiine ka soo gelayeyna jihada uu madiine ka soo gelayey dee waa jihada bari weeye idhaahda maya jihada koonfureed weeye marka halkaa min haniyaati alwadaac haniyat lwadaac ciddii shaam ka timaada ka soo gasha madiine oo waqooyiga ah laakiin cidda koonfur iyo maka ka timaadaa may soo mari jirin jihadeediiba ma ah marka taasi waa qodoboo halkaa khalal baa ku jira bay leeyihin culimadu qodobka labaad ee isla abyaadda ku jira ee tilmaamaya inaanay ahayn abyaad rasuulka lagu soo dhaweeyey calayhi isalaatu wasalaam waxa weeye ji'ta sharafta almadiina marxaban yaa khayra daac waxaad u timid nebi muxamedow sharafta almadiina si madiine aad u sharafto oo sharafateeda aad kor ugu qaaddo soo dhawow cidii dadka khayrka ugu baaqaysa kii ugu ficnaayo waxadhan culimmadu xilligaa magaalada madiine dee madiineba lama odhan jira magacan lamama oqoonba beydkana waxaa ku jirtaa ji'ta sharafta almadiina magacanina xilligaa mabuu jirinoo magaalada madiine yasrib baa la odhan jiray marka labadaa qodobba waxay tilmaamayaan inaanay abyaadan ahayn kuwa rasuulka lagu soo dhoweyey alayhi salaatu wasalaam xilligii hijrada ibnulqayim oo kale isagu wuxuu leeyahay calayhi raxmat ullah abyaadan waxaa la akhriyey oo rasuulka lagu soo dhaweeyey markii uu ka soo laabtay tabuuk ghaswatu tabuuk markii uu ka soo noqday laakiin may ahayn abyaad lagu soo dhaweeyey xilligii hijrada marka sida raajixi waxa weeye abyaadani ma sugna sanad ahaan uma sugno dacfi baa ku sugan matni ahaanna ishkaalaad baa ku jira haddana culimmada siirada akarkoodu way soo qaataan oo way sheegaan limaada abyaadan dee wax axkaam oo caqadiya ama oo ka ratibmayaan jirin sidaa awgeed baa yukhtafaru fiiha maa la yukhtafaru fii hayriha shayga markaa axkaam laga qaadanayo fiqhiya ama axkaam caqadi iyo tawxiida laga qaadanayo baa aad la ysaga sii ilaaliya laakiin mar haddii ay tahay un ammaanta ah rasuulka lagu ammaanayo calayhi salaatu wasalaam wax caqiidadii taabanayaana aanay ku jirin wax fiqhiga taabanayaana aanu ku jirin waa la iska sahashadayo culimadu kutubta inta badan siirada way ku sheegaan marka haddii aad aragtana oo kutubta siirada aad ku aragto macnaheedu ma aha in la leeya way sugan yihiine laakiin waxaa loo soo qaatay un sidee waxa weeye ee alfaada iyo ereyada loo soo gudbiyo ee macnuhu maaha inay sugan yihiin addarsu saabicu walarbacuuna darsiga toddobiyo afartanaad dukhuulu rasuuli sala allahu calayhi wasalam almadiina waa geliddii rasuulku uu magaalada madiina galay nusuuluhu iyo degitaankii uu degay xubu lansaari jacaylkii ansaari ay u hayeen lilmuhaajiriina muhaajiriintii soo qaxday ukhuwatlislaami iyo walaalnimadii islaamku waxa weeye uu xoojiyey ee iimaanka ku salaysnayd macnaha darsigan toddobiyo afartanaad baa qodobadaa ka hadlaya afar qodob weeye kow waa dukhuulu rasuuli sala allahu caleyh wasalam almadiina geliddii rasuulku magaalada madiine uu galay laba nusuuluhu degiddii rasuulku uu degay iyo sida loo dejiyey saddex xubu lansaari lilmuhaajiriina jacaylkii ay ansaari muhaajiriinta jeclaayeen iyo ukhuwat lislaami islaamnimada ama islaamka walaalnimadiisii oo looga jeedo walaalnimadii ku saleysnayd islaamnimada iyo iimaanka marka afartaa qodob ayuu taabanaya lamaa dakhala anabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku markii uu galay almadiinata magaalada madiina kaana waxa uu ahaa laa yamuru mid aan soo marin bibeytin guri iyo deegaan min buyuuti alansaari ka mida deegaanadii iyo guryihii ansaareed ilaa haddii uu soo maro sa'aluuhu waxay ka codsanayeen an yanzila cindahum agtooda inuu dego iyaga inuu la dego ayay ka codsanayeen fanasla rasuulku waxa uu degay cinda abi ayuub alansaariy abu ayuub alansaari gurigiisii ayaa uu degay fi dowri اlasfali weliba dabaqa hoose ayuu degay waqad kaana alansaaru ansaari waxay ahaayeen yuxibuuna kuwa jecel man haajara ilayhim cidda u soo hijrootay ee u soo qaxday aad bay u jeclaayeen wa yu'iruunahum weliba waxay ka horumarin jireen calaa anfusihim nafahooda waxa naftooda ay la jecel yihiin ayay waxa weye ama naftoodu u baahan tahay ayay muhaajiriinta ku horraysiin jireen xataa inahum ilaa iyagu waa ansaartii tanaasacuu ay isku qabsadeenba fii nusuulihim dejinta ay dejinayaan muhaajiriinta faxakamuu waxay dabeete ku kala bixi jireen oo xukunka ay isula tegi jireen al alqurcata baynahum in dhexdooda qorituur ay sameeyaano ninka yimaadee muhaajirigaaba marka la isku qabsado anigu ila degaya iyo maya aniga baa loo qori tuuran jiray fama nazla muu degin muhaajirun saxaabi muhaajiri ahi calaa ansaariyin ansaari lamuu degin ilaa bilqurcati qori tuurasho mooye wax kale yani qori tuur baa lagu kala qaadanaya uma intaa kadib ina arasuula sala allahu calayh wasalam rasuulku aakhaa waa walaaleeyey baynahum dhexdooda waa ansaar iyo muhaajiriine ukhuwatan walaalnimo islaamiyatan islaamka loo nisbeeyeyoo dee ku salaysan islaamnimo taasoo allafat isu soo jiiday oo isu soo dhowaysay quluubahum quluubtoodii oo wajacalathaa ka yeeshay ka shay ilwaaxidi shay keliya oo laa yatajasa aan qaybsamayn waaya markaa darsigan saynu tilmaannay afartaa qodob buu tilmaamaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii magaalada madiine uu galay xaafad kasta iyo deegaan kasta iyo guri kastoo uu soo maraaba waxay idhahdaan annagana la deg rasuulka ilaahay annagaa kuu diyaarsan oo taasay ka codsanayeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii magaalada madiine uu soo galay hashi uu saarnaa ayaa hoggaanka loo sii daayay cidimay garhwadin marka isku dayaan hoggaanka inay qabsadaan oo ay tiigsadaan si ay iyagu u kaxaystaan nin waliba dee rasuulku wuula degay isaga baa rasuulku wuxuu ku lahaa dacuuha fa inaha ma'muura ama khalluu sabiilaha fa inaha ma'muura labada riwaaya bay soo arooreen u banneeya way amran tahayo halkii alla uu faray bay tegaysaaye ee lagu amraye iska daaya waxay soo socotaba waxay timi ama soo gaadhay daaru bani maalik binu najaar reer banu najaar deegaankoodii iyo dhulkoodii reer banu najaar rasuulka calayhi salaatu wasalaam dee qaraabanima ka dhexayso aabbihii bay dhaleen oy abti u ahaayeen marka horebana iyaga inuu la degu jeclaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala arrintaa waa u aqbalay oo hashi waxay socoto socotoba deegaankii reer banu najaar ay deganaayeen markii ay timi baa waxay fadhiisatay halka uu ka dhisan yahay maanta masaajidka nebigu calayhi isalaatu wasalaam markii ay fadhiisatay kamuu degin way kacday way yaro dhaqaaqday waxay soo jalleecday halkii marka hore ay ka soo kacday dib bay ugu soo noqoto isla halkii bay fadhiisatay halkaasaa deeta rasuulku alayh isalaatu wasalaam uu kaga degay masaajidkana laga aasaasoo laga bineeyey haddaba isla halkaa waxaa ku dhowaayoo ka soo horjeeday abu ayuub alansaari gurigiisa yacni sababta uu abu ayuub rasuulku ula degay de waa halkii hashubahe ay fadhiisatay weeye ayaa gurigiisuna uu ka soo horjeeday markiiba marka abu ayuub alansaari dee alaabtii iyo bagaashkiibuu qaaday oo gurigiisu u geeyey rasuulka alay isalaatu wasalaam halkaasaa markaa rasuulku uu degay markaa gurigiisu laba qaybood ama laba dabaq buu ka koobnaa oo koobkooban oo isasaaran yani guri isasaaran buu aha markaa qaybta hoosuu rasuulka dejiyay calayhi salaatu wasalaam sababtu waxa weeye dee si booqashada iyo dadka u imanaya iyo aanay culays ugu noqonin buu xagga hoose sida fudud looga heli kara rasuulka alayh isalaatu wasalaam ayuu dejiyey qoyskiisina xagga sare ayuu saaray intaa kadib rasuulka calayhi salaatu wasalaam dee rag muhaajiriin oo qaarna la socdeen qaarna ka horeeyeen baa magaalada madiina joogay oo usoo qaxay ansaartii reer madiina ansaar ansaar waa reer madiina muhaajiriintuna waa ciddii soo qaxday ee madiina timi weeye waxay aad iyo aada u jeclaayeen man haajara ilayhim cidda u soo hijrootay usoo qaxda ilaahay baana ku ammaanay quraanka aanka kariimka ah waaladiina tabawa'u ddaara waliimaana min yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa aayaddaasaa tilmaamaysa xaaladdii ansaari ay ku sugnaayeen iyo habdhaqankii iyo soo dhoweyntii ay waxa weeye ku soo dhoweeyeen muhaajiriinta waxaa ilaahay tilmaamayaa yuxibuuna man haajara ilayhim cidda u soo hijrooto way laabtoodana wax cidhiiri iyo culaysa kamay dareemayn waxay naqaanaa dad caadiyan qofku haddii la soo martiyo waa laga yaabaa qofka koowaad iyo inta la kooban yahay inuu iska soo dhaweeyo dadka laakiin marka la soo buux dhaafiyo wuu dhibsadaa soo ma martida lafteedaabaa isdhibsata sooma hadde marti marti baa ka naxda maqli jirta guri marti joogta hadday aad timaado kii sii joogana uu kaa naxaya adiga laftaadina waxaasatan lagaa sii horreeyeyba marka taasi waa markay xaaladdu iska tahay sidaa dabiiciga ah laakiin dadkan iimaan baa wada ansaar jacaylka ay u jeclaadeen muhaajiriintu ma aha qaraabanimo ma aha dana adduunyo niyonan jeclaysi midna maaha waa iimaanka iyo islaamnimada weeye taasaa keentay inaan wax culaysa ka dareemin walaalnimaduna intay ku salaysantah ay ku dhisan tahay iimaan iyo islaamnimo bay qiimo leedahay waayo ukhuwada iyo walaalnimada kali dhayt bay leedahayo marka dambe egsbayr bay iska noqotaa way dhacdaa oo ama way isnacayaanoo dadku noloshay ku kala tagaanba qaarkood cidda aan nolosha ku kala teginna dhimashaa kala kaxaysa qaraabanimo ku walaa ku dee walaal noqday ama saaxiibtinimo kale oo dee dana kale ah laakiin ta islaamiga ahi ma dhimato mana baaba'do mana duugowdo hadaba jacaylka ay ansaartu muhaajiriinta jeclaayeen wuxuu gaadhay wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa wax kastoo naftooda ay la jecel yihiin ay u baahan yihiin baa iyaga ay ku horraysiin jireen walaalnimaduna marka ay gaadho dirwadeeda iyo halka ugu sarraysa waa tahay waa marka shayga adigu aada u baahan tahay aad walaalkaa ku horraysiinayso laakiin inta ay tahay horta aniga ii dhiib baaqiga ha suge weli tii la doonayay maha taasi ha yacni heerkii la doonayay may gaadhin qof kasta oo yimaado oo soo hijrooda waxay isku qabsan jireen anigaa dejinaya anigu ila degaya maya anigu ila degaya ilaa marka dambe ay u qori tuurtaan marka kooda kaxaynaya waxaa kaloo xusid mudan sidaa kitaabkuba inoo sheegayo nin kasta oo soo hijrooda ansaariga walaalkii ee uu la degayo wuxuu kula degayay bilqurca qorituur oo dee inay isu qori tuurtaan oo markaa cidda nasiibku soo saara deetana ay kaxayso qofka waxaa kaloo xusid mudan walaalnimada iyo waxaan leeyahay ukhuwada ku dhisan islaamnimada iyo iimaanku waxay ka dhigtay ka shay ilwaahid mid qura inay noqdaan oo rasuulku labalabuu isu raaciyey labalabo qof ansaari iyo muhaajiri labalabuu isugu xidhay oo u u walaaleeyey ilaa ay gaadheen heer midkood haddii uu dhinto ka kale u dhaxlayo intaan la nasakhin oo xilligii hore xataa dhaxalka alkhuwa aliimaaniya oo muhaajiriya ansaar dhex taallay way isdhexli jireen xataa laakiin de markii dambaa la nasakhayo wa ulu larxaami bacduhum wlaa bibacdin fi kitaab illah waxaa kaloo xusid mudan tusaale noolna inoo aynu usoo qaadan karnaa waxaa rasuulku uu walaaliyey calayhi salaatu wasalaam saxaabigii la odhan jiray sacad marka cabdiraxmaan bin cawf waa muhaajiri sacadna waa ansaari weeye sacad cabdiraxmaan buu yeedho wuxu uhi cbdiraxmaan bin cawfow waxaan ka mid ahay maalqabeennada ansaareed ragga ugu maalqabeensan baan ku jira maalkayga iyo hantidayda laba isla eg baan u qaybinaya qaybtaadiiyo barhkaaga qaado laba dumarana waan qabaa markaad bal eegoo tooda ku cajabisa ii sheego aan kuu furo markay ciddada dhammaysatana aad guursatid hadihi hiy alquwa alxaqiiqiya halkaas isla gaadheed ha yacni naf iyo maal iyo wax walba isu horeen sooma macnuhu waa sidaa laakiin muhaajiriintu may ahayn rag doonaya laftooda inay walaalahooda ansaara inay culaysiyaan nin waliba ka kale wuxuu ku lahaa maye suuqa un sheeg soo shaqaysanaya cabdiraxmaan binu cawf oo labadaa arrimoodba loo soo bandhigay muu odhan waa saxe inoo qayb xoolaha gabadhana ii fur maya wuxuu ku yihi suuqu halkau inaga xiguuni sheeg suuqii buu galay ganacsi buu bilaabay muddo yar kadib waa kii guursaday de dee reer samaystay dhaqaalana samaystay marka iyaga soo dhaweyn bay ka ahayd iyo inay doonayaan la qaybsadaan ansaarta muhaajiriintuna waxay doonayeen inaan walaaladoodu ansaara aanay cunaysanin oo xataa kooda la wadaagaya hantidii ama dee la nooli wuxuu ka caawinayay shaqada iyo beeraha ka shaqayntooda iyo uu la shaqaysanayay dee waana sida saxdaa weeye oo qofku hadii uu maalkiisa iyo gurigiisa kugu soo dhaweeyo wixii aad ka qaban karta iyo waxaad la qaban karta de lama yaraysto waxba lama yaraysto waayo bani aadamku waxay leeyihin limit iyo qaayo ay gaadhaan oo culayskaaga markay la gaadhaan way marka dambe waxa laga ku soo tufaan maalmaha hore aad lagu soo dhaweeyo oo hadaad u qaato weligaabay sidan lagu soo dhaweynayo dee waad khaldante markaad guri joogto waa laga yaabaa rag badan inay dee guryo baa aan guryahoodii ahayn shaqada guriga wax alla wixii aad ka qaban karto waa laga qaban waa la qabtaa wixii aad awooddo xoola lama hadho si bi ammaan inaad ugu joogto meesha ammaan <laughs> nabadgelyada waayo xataa haddaan bool lagu odhanin de uurkaa lagaa dhibsanaya soo qof uun wax soo doonto culays uun culays uun dee ah loo qaadanaya idan bani aadamkaa sideedaba waxay ku fiican tahay markaad la nooshay ama aad la joogto amaad inaad wixii aad ka qayb qaadan karto ee culaysyada jireed fudaydin karto waa fudaydiya si aad u noqoto qof gurigii laftiisu dee wax ku darsanayo oo culayskii fudaydinayo oo aan lagu dhibsan de waay waxa uhi lama dakhala nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulku markii uu galay almadiinata magaalada madiina kaana waxa uu ahaa laa yamuru mid aan soo marin bibeytin guri min buyuutil ansaari kamida mida guryihii ansaareed iyo deegaanadoodii ilaa hadii uu soo mara sa'aluuhu waxay ka codsanayeen an yanzila cindahum inuu la dego iyaga fa fanazla rasuulku waxa uu degay cinda abi ayuub alansaariy ayuu degay waa gurigii abu ayuub alansaariy fi dowri lasfali weliba dabaqa hoose ayuu degay si dee si yaroo fuududka ay usoo gaari karaan ilaa haddii xagga sare wuu degi lahaa dabaqa sare ama qeybta sare guriga cidda u imanaysa iyo dee culaysba halkaa ka iman laha waqad kaana alansaaru ansaari waxay ahayn yuxibuuna kuwa jecel man haajara ilayhim cidda xaggooda usoo hijroota wa yu'iruunahum weliba waxay ka horraysiin jireen calaa anfusihim nafahooda wax naftoodu u baahan tahay bay walaaladooda waxa weye soo qaxee muhaajiriinta ay waxa weye siinayeen xataa inahum ilaa iyagu waa ansaare tanaasacuu ay isku qabsan jireenba fi nusuulihim muhaajiriinta iyo dejintooda faxakamuu waxay ku kala bixi jireen alqurcata qorituur baynahum dhexdooda way u qorituuran jireen marka famaa nazla muhaajirun saxaabi muhaajiri ahi lamuu degin calaa ansaariyin saxaabi kaloo ansaariya ilaa bilqurcati qorituur mooyaane uma intaa kadib ina arasuula sala allahu alayh wasalam rasuulku aakhaa baynahum aakhaa waa walaaleeyey baynahum ay bayna almuhaajiriina walansaar ukhuwatan islaamiyatan walaalnimo ku salaysan islaamnimada iyo iimaanka taasoo allafat isu soo dhowaysay quluubahum quluubtoodii oo wajacalathaa ka yeeshay ka shay ilwaaxidi hal shay oo qura yacnii mid qura isku noqdeen oo aan isdhibsanaynin ee isa soo dhoweynaya si walba waxa weeye dee isu jecel as'ila kayfa kaana dukhuulu rasuuli sala allahu alayh wasalam ila almadiina qaabkee baa rasuulku magaalada madiine uu ku galay ayna nasala halkeebuu degay kayfa kaana alansaaru walmuhaajiruuna ansaar iyo muhaajiriintu siday isu ahaayeen maadaa facala arasuulu rasuulku muxuu ka yeelay baynahum dhexdooda muxuu dhex alkhulaasa nazla nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulku waxa uu degay cinda abi ayuub alansaariy aakhaa waxaan u walaaleeyey bayna almuhaajiriina walansaar addarsu althaaminu walarbacuun wa huwa alakhiir darsiga sideed iyo afartanaad waxa uu ka warramayaa amaba uu ku saabsan yahay hijratu aalilbeyti rasuulka ehelkiisii hijradii ay soo hijroodeen waa kow qodobka labaad ee uu ka warrami doonaana waxa weeye mancu lmustadcafiina dadkii jilicda sanaa qaarkood oo gaaladii maki ay u diideen hijradii waxaa kalooynu arki doonnaa aslu lqunuuti qunuudka iyo halka uu ka soo jeedo waxaa kaloo darsigani uu ku saabsan yahi waa qodobka afraade xumma almadiina xumadii magaalada madiina ka jiri jirtay ee saxaabadana markii ay u hijroodeen saamaynta ku yeelatay lama istaqara rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku markii uu degay ee uu saldhigtay bilmadiinati magaalada madiina arsala waxa uu diray oo ciduu u diray fii talabi man in laga war doonoo la raadiyoo la doono ciddii takhallafa ka hadhay oo min ahlihi ehelkiisa ehelkiisii ka hadhay ee maka ku hadhay si loo soo waxawey kaxeeyo fakharaja macahum kharaja waxaa soo baxay macahum la jirkooda oo rasuulka ehelkiisu markii ay soo baxayeenee maka ay ka soo baxayeen soo raacay cabdullaahi bnu abi bakrin waa cabdilaahi bnu abi bakr isagoo isna wada waxa weeye abubakar caruurtiisii waqad manaca waxay u diideen dhab ahaantii mushrikuu makata maka gaaladii deganayd bacda almustadcafiina saxaabadii jilicda sanayd qaarkood ayaa waxay u diideen min asafari inay hijrada u baxaanoo ay safraan wa cadabuuhum waanay ciqaabeen cadaaban aliiman ciqaab kulul ayay mariyeen fa kaana arasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku waxa uu ahaa yadcuu lahum mid u duceeya fii witri alcishaa'i wa salaati subxi bacda arukuuci waxaa rasuulku uu ugu ducayn jiray dadkaa maka lagu dhibaye ku dhiban ee hijradiina loo diiday fii witri lcishaai salaada cishaai witrigeeda yani witriga ka dambeeya wa salaati subxi iyo salaada subax bada rukuuci rukuucda ka hor wa qablahu cafwan bacda rukuuci rukuucda kadib wa qablahu iyo rukuucda ka horba wa haadaa arintaasina aslu lqunuuti qunuudka asalkiisa iyo halkaa waxa weeye laga soo qaatay weeye wa asaaba waxaa ku dhacay oo haleelay kaiiran in badan oo min almuhaajiriina muhaajiriintii ka mida xumma xumad baa ku dhacday markii magaalada madiine ay degeen fadaca rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku waxa uu bariyey rabbahu rabbigiibuu ka bariyey binaqlihaa in laga raro xumadda magaalada madiina fastajaaba allaahu alla waa ka aqbalay ducaa'ahu baryadiisa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu degay amaba uu saldhigtay magaalada madiina waxaa markiiba ile ehelkiisii baa ka maqane oo caruurtiisii iyo ooryihiisii gaar ahaan sawdo dee markaa waxa weeye dee u ahayd iyo caaisho lafteedo markaa aanu la aqalgelin ehm, cid buu diray markaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waxaa markaa eh, rasuulku calayhi afdal salaati wa atamu tasliima uu diray zayd binu xaaritha iyo abu raafic labadaa saxaabi ayuu magaalada madiine ka soo diray makaana loo diray laba awr baa loo soo dhiibay shan boqoloo dirhamna rasuulku waa siiyey si ay sahay iyo uga dhigtaan dee waxa wey socodmar ama jidmar ay uga dhigtaan markii ay magaalada maka yimaadeen markaa caruurtii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam qaarkood ama intoodii badnayd bay kaxeeyeen oo umukalhuum iyo fatima iyo dee sawda bintu zacmo xaaskii rasuulka ale alayh sidoo kale umu ayman ayaa waxa weeye ay soo kaxeeyeen waxaa kaloo soo raacay usaama binu zayd oo inankii zayd binu xaaria iyo de oo ehelkii zayd binu xaaria waxaa kaloo wehelinayey abu bakrin radia allahu canhu wa ardaah caruurtiisii oo uu wado cabdilaahi bnu abi bakrin waaya marka hablihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam zaynab iyadu may u suurtogelin xilligaa inay hijrooto ah, ninkeedii oo lo odhan jiray alcaas bin rabiic oo xilligaa gaal ahaa ayaa u diiday inay baxdo oo ka hor joogsaday ah, ruqaya oo iyana ka mid ahayd hablihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadana waabay horay u hijrootay dee cumaan binu cafaan bay hore kasii raacday oo dee waxa weeye zawjkeedii ahaa markaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam ehelkiisii saasaa waxa weye looga daba keenay haddaba nimankii gaalada ahaa ile niman fadhiisanaya maahe markii rasuulkiina uu hijrooday saxaabadii in badanoo ka midna kama sii horreeyeen baa waxay isku dayeen ciddii ay celin karayeen inay u diidaan ay ka hor joogsadaan hijrada markaa dad badan oo cid u hiirisana aan lahayn iyo cid garab istaagtay cid ay kaga haybadaystaan baa dhibaato culus ay waxa weeye u geysteen way xidheen qaarkood bay garaaceen yani culays oo dhan bay waxa weeye ku sameeyeen waxaa ka mid ahaa ragga alwaliid bin lwaliid iyo cayaash binu rabiica hishaam bin lcaas rag noocaasa iyo rag kaleo dee fara badan oo kale baa loo diiday hijradii inay madiine u hijroodaan haddaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu ilaawin nimankaa magaalada maka ku sugan ee loo diiday inay hijroodaan waa u ducayn jiray rasuulku alayh salaatu wasalaam qunuudka ayuu ugu ducayn jiray salaada witriga salaada subax iyo salaadaha kaleba rasuulku waa ugu ducayn jiray waaya si ilaahay dee usoo furto o usoo furdaamiyo waxaa markaa kitaabku inoo sheegay witriga yani waxaa le qunuudkaasi bacda arukuuc iyo qablahu dee labadaba way soo aroortay qunuudku alqunuutu qabla arukuuc iyo alqunuutu bacd rukuuc intuba way soo aroortay qunuudka iyo dee asalkiisa iyo asaaskiisa iyo aqsaamtiisna kolley iyo xukunkiisaba fiqigaa ku aragteen qunuudku waa saddex alqunuutu fi naazila iyo alqunuutu fi lwitri iyo alqunuutu fi subxi alqunuutu fi nawaasil de way sugan tahay oo tanaa ka mid ah markay dhibaatooyin muslimiinta ku habsadaan ama qaybo muslimiintii ka mid ahay dhibaata haysato in la salaadaha faralkaa lagu qunuudo dhexdooda wa alqunuutu fi naazila way sugan tahay waxaa kaloo sugan alqunuutu fi lwitr witrigiina in lagu qunuudo laakiin alqunuutu fi subxi adilada ku soo aroortay gaar ahaan axaadiista ku sugan ee ku gaar yeelaysa qunuudkii inuu ka mid yahay yani salaaddii subax inuu gaar ku yihi waliba si joogta loo samaynayo dee waxa weeye oo sunnadeediiba uu ka ama abcaaddeediiba uu ka mid yahy abcaadu salaa waxa weeye ma sugna mise qabla arukuuc iyo bacda arukuuc labaduba way soo arooreen laakiin de inta badan alqunuutu bacda arukuuc baa badan qabla rukuuc hadday dhacdana alla yaabe adiga laftaadu haddii isle dabaqna dadka fahansiiy horta dhalinyarada qaarkood ba markay arkaan meelaha qaarkoodu yaro hariiba ah amaba dee sugan laakiin aanay dadku aad u oqoon baa markaba wuxuu bilaabaya inuu tadbiiqiyo isagoon dadkiiba ka dhaadhicin dabeetana isagoon rukuucin baa laga yaabaa qunuut inuu bilaabo dadkan aan loo sheegin xaalkood muxuu noqonaya lamama garanayaan qaar kaa goostay qaar subxana kugu wereeriyay noqonayaan soo maaha ilagumaad sheegin shay markaa doonaysa dadka aanay aada ula qabsanin laakiin dee sax oo sugan markaad rabto umadda inaad ka dhaadhiciso inaad yani tadbiiqiso tadbiiqinta waxaa ka horeysa ka dhaadhicinta ayaa ka horeysa marka inta aad ka dhaadhicinaysana tooda ugu wad haddana wax dhibi ku jirin taa ay kula fahmayaan ugu wad waxaa lamid ah, dee qiraaadka soo dad qiraaa dadku aanay aad u garin aad ku tukinayso aslan waxay culimadu waxa fiican dadku qiraa'ada ay fahmayaan in lagu tukiyo horta imaamku qiraa'ada dadku la garanaya inuu ku tukiyo fiican salaada ama taraawiix ha noqoto ama salaadii kale ha noqoto haddiiba se uu rabo isagu maya inuu qiraa'o kale ku tukiyo waa inuu sheegaa kaa qiraa'o kale aan idinku tukinayaaye waa idinka laakiin isagoo aan uba sheegin hadduu bilaabo ka warrama maca carruurtaa kugu qabsanaya soo ma markaad suuratu tahan alacla iyo sabixisme iyo aad ku akrida qiraa'aad kale waxay u qaadeen in la khakhaldayo soo ma ha dadka waaweyn salaada aad bay u ilaashadaano waxaa laga yaada laba jeer ku hor khalada inuu kaa goostaba maguaa caadiba ma ama uu arkada inaad khaldantahay adigu maad khaldamin qira'a kale ad soo ma laakiin dee u sheeg marka hore ka dhaadhici dadka waxaa la mid ah bisinka in la siraysto sunnadu waxay u badan tahay tilmaamaysaa in bisinka hoos loo dhigo laakiin dadka fahansiid axaadiista u akriya u sheeg kadibna markaa bilow mar haddaad sii sheegtay dee ka kugu raacayana uu kugu raaci kii kugu diidayaana de ha goosta hadduu doono laakiin waad sheegtay dee waxaan ka hadlayaa dee miyiyadoo kale iminka markaynu dacwadda loogu baxoo kale iyo wixii la halmaalo wax kasta oo dadkii magaaladu ay kula fahmayeen dee kula fahmi maayo sidaa baa salaad subax quruud bay kaa sugaya daa tukayso oo ducadii salaadda kadib marka laga baxay kaa sugaya way kuu fadhiyaanba ilaa ducaysama kacayaan aday ku sugaya may fahamti xikmad baad u baahantad kaga bixi lahayd ya miyaad ducayn mise marka horeba dee inaad tukiso iska ilaalin ata mayayna tukiya iska ducaystaan iyagu laba mid unbaa ku yaalla dadka horta marka hore waxaa fiican baynu in laga dhaadhiciyo la fahamsiiyo ummadduna waxba kula diidi maayaan haddaad u sheegto shaygani ma sugna rasuulku muu samaynin haddaad si farsamaysan ugu sheegto waxba lagula diidi maayo laakiin haddaad intaad tukiso adoon waxba u sheegin bisinkiina hoos u dhigtay ducadii yaradii sugayna waad ka tagtayba salaadda kadib qunuudkiina marhoraad sii dhaaftayba markaad iska tasbiixsatay kabaad qaato oad baxdayba muxuu qaadanaya inuu ilahay noogu celiya salaaddii ma ansixina soo maaha ma ansixin ha lagu celiyo iyagu saasay aaminsan yihiin marka waxay u baahan tahay xikmad meel walood joogtaa maxaa la dhaha carro waliba camalkeeday leedahay la jaan qaad dadka wixii aad ku qancin lahayd ugu sheegi lahayd ilaa culimada qaarkood ay yidhaahdeen inta aad ka qancinayso dadka haday danta kugu khasabto u ducee salaadda marka laga baxo adfiirsalka ah. ma aha in bidca la taqriirinaya laakiin waxaa la eegayaa mafsadada iyo maslaxada meesisbarbardhig lagu samaynaya sidaa awgeed bay tahay inuu qofku dee xikmaddii uu kaga bixi lahaa inuu sameeyaa muhima waxaynu markaa uga soconnaa witrigii salaada subax cafwan qunuudkii salaada subax dee isaguma sugna waxaa kaloo xusid mudan sidaa kitaabka ka muuqata markii muhaajiriintu ay magaalada madiine tegeen magaalada madiine marka horeba waxay meel xumada iyo xanuunada ku badan yihiin ayay ahayd oo caaisha radi allahu canha waata tilmaamaysa inay qadima rasuul lahi sala allahu alay wasalam almadiina wa hiya awbau ardi illaah wuxuu rasuulku magaalada madiine soo galay iyadoo ah meesha ugu xanuunada badan dhulka xanuunadeeda aada u badnaa haddaba muhaajiriintii intoodii badnayd xumadaasaa haleeshay oo ku dhacday laba arrimoodna way ka qayb qaateenoo mid waa xanuunka iyo xumaddaa caamkay markii horeba magaalada ka jirtay iyo jawigan iyo cimiladan cusub ay soo galeen oo aanay dee la qabsanin qofkuna marka uu meel jawi kala taga ama meelo kaleo aanu jawi ahaan iyo cimil ahaan la qabsanin waa laga yaabaa isbeddelkaasna xoogaa saameyn uu ku yeesho marka labada arrimood baa sababay in xumadaasi ay ku dhacdo in marka hore meesha xanuuna ka jireen iyo in dee iyo cimiladii ay la qabsan waayeen abubakr iyo bilaal caamir bnu fa rag badan baa waxa weeye xanuunkaasi uu soo ritay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa duceeyey in ilaahay xumaddan ka dulqaado magaalada waxa weeye madiina dadkuna ay jeclaadaanoo muhaajiriinna ilaahay jeclaysiiyo ila qofka si dabiiciga ah waxa ugu abuuran deegaankiisa iyo waddankiisa noocuu doonaba ha u ahaadee ayuu jeceliyey waa sida dabiicigaa ah wey taas halka uu ku dhashay ama qofku uu ku dhaqmay aad buu u jeceliyey siday doonta haw aad xataa dadka lala yaabayn isaga waa ugu dhan waayo dee waa dabiiciba marka magaaladii maka dee rasuulka iyo saxaabadu markay soo hijroonayeen dan ka soo saartay iyo duruuf rasuulku markuu ka soo baxayey magaalada maka waa kii lahaa halkaan ugu jecele baa tiri maka haddaan layga kaa saareenna kaama tageen waraqa binu nowfal markii rasuulka uu ku lahaa waxyiguu ku bilaabmay khadiiji ay u geysay waa kii miyaan noolaado marka qoomkaa uu ku saaraya maxamadow rasuulkuna waa ka naxee lahaa oo miyay eriyaan markaa tolkay umay saarayaan marka rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waxa uu ku duceeyey inuu ilaahay jeclaysiiyo dadka magaalada madiina oo dee muhaajiriintii ay jeclaadaan rasuulku wuxuu lahaa allaahuma xabib ilayna almadiinata kamaa xababta ilayna maka ilaahay saad makaba noo jeclaysiisa madiinana noo jeclaysay marka ducada ilaahay waa ka aqbalay in xumaddaa laga dulqaado magaalada madiina lama istaqara rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku markii uu degay bilmadiinati magaalada madiina arsala waxa uu diray fii alabi man wuxuu cid u diray in laga war doono ciddii takhallafa ka hadhay oo min fakharaja macahum fakharaja waxaa soo baxay oo rasuulka ehelkiisii la jirkooda soo baxay cabdullaahi bnu abi bakrin isagoo isna ciyaalkii abubakar wada waqad manaca waxay u diideen mushrikuu makata gaaladii ree maka bacda almustadcafiina dadkii jilicda sanaaye muslimiintaha ah, qaarkood bay u diideen min asafari hijradii wa cadabuuhum waxay yani way ciqaabeen cadaaban aliiman ciqaab daran fakaana rasuulu sal allahu alayh wasalam rasuulkuna waxa uu ahaa yadcuu lahu mid u duceeya weliba ugu duceeya fii witri lcishaai wa salaati subxi bacda arukuuci wa qablahu witriga cishaayiga kadib iyo salaada subax rukuucda ka hor iyo kadibba yani labadaba de waa ay sugnaadeen wa hada aslu lqunuuti qunuudka asalkiisna waa ka waa alqunuutu fi nazila laga hadlaya tana asal waa dee dadyago kaleo rasuulku xaalado badanoo kale u quunadena way jireen alqunuutu fi nawaasir tanoo keliya maahan wa asaabat waxaa ku dhacday oo haleeshay kaiira min almuhaajiriina in badan oo muhaajiriintii kamida mida xuma xumad ku dhacday fadaca rasuulu sal allahu alayh wasalam rasuulku deeta waxa uu bariyey rabbahu rabbigii waxa uu ka baryey binaqlihaa xumaddaa in laga raro oo ilahay uu ka kaxeeyey magaalada madiina fastajaaba allaahu ducaa'ahu ducadaana ilaahay waa ka aqbalay as'ila maadaa camila rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku muxuu sameeyey bacda an istaqara bilmadiina kadib markii magaalada madiine uu degay hal manaca ma u diideen oo ma ka hor joogsadeen mushrikuun makata gaaladii ma ka deganayd jamiica almuslimiina muslimiintii dhammaantood miyay ka hor joogsadeen min fi ayi waqtin waqtigeebuu kaana ahaa rasuulku kaana uu ahaa yadcu rasuulu mid rasuulku u duceeye lahum dadkaa maka lagu reebay ee loo diiday inay hijrooda maadaa asaaba almuhaajiriina muhaajiriintii maxaa ku dhacay oo ku haleelay fi lmadiinati madiine dhexdeeda alkhulaasa bacaa arasuulu sala allahu aleyh wasalam rasuulku waxa uu diray fii alabi man takhallafa min ahlihi ay u doonaan ciddii ka hadhay ehelkiisa ayuu cid diray waa zayd binu xaaria iyo aburaafic fa jaa-uu ciddaa uu diray baa keentay ehelkii rasuulka maca cabdilaahi bni abi bakrin iyadoo cabdilaahi bni abibakar iyo carruurtii abubakar ba ay weheliyaan wa manaca almushrikuuna gaaladu waxay u diideen waa gaaladii reer make eh almustadcafiina dadkii jiriicda sanaa ee muslimiinta ahaa ee iyaguna maka joogay an yuhaajiruu inay madiine u hijroodaan ee u baxaan way u diideen fa kaana nabiyu rasuulku waxa uu ahaa yadcuu lahum mid u duceeya dhibaatadaa lagu hayo daraaddeed wa hada aslu lqunuuti fi salaati taasina waxay asal iyo daliilu tahay qunuudka salaada dhexdeeda la qunuudayo wa ilaa hunaa naktafi kitaabka halkaasuu inoogu dhammaaday halkaa khulaasatu addowr aani waa lilxifdi adigaa soo akrinaya laqmadeeda iyo macnaheeda iyo xifdigeedaba isku day laakiin juskii koobaad ee khulaasatu nuur lyaqiin khulaasatu nuuri lyaqiin halkaasa waxa weeye uu noogu dhammaaday alxamdu lilaahi awala wa aakhiran ilahay subxaana wa tacaala ayaynu mahad celinaynaa wixii wanaag iyo khayr iyo xaqa aynu waafaqnayna de min allah wixii khata ay naga dhacayna ilaahay subxaana wa tacaala ha inoo dhaafo kitaabku waa inoo dhammaaday kolley dee ka iyo jadwal ahaanse u soconaysa kolley taa maamulka insha allahu idin sheegi doone laakiin aniga dee iga dhan xilkuna idinku idinku soo wareegi ya idinku he siduu idinku soo wareegi waad malanaysa laga bilaabo amaanad qaadday khulaasatu nuur lyaqiin waa dhamaystay kitaabka jusi koobaad xilka kugu soo kordhay markaa waa maxay dee qaado ummadda gaadhsii hormay fahamti maaha tii ahayd soo akhriya ummadda ilaahay u dhigo wixii aad ka fahamsantahay gaadhsii intaad si fiican u diyaariso inaad sii gudbisaa waa muhimun jiddan weliba siiradu waa meelaha aynu u baahan in xoogga saarno siiradu meelaha ay tahay in xoogga la saaro waayo macnawiyaadka dadka halka laga dhisa wey in weliba siiradii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo dee maqaasidii iyo duulaanadii wixii la halmaana waa meelaha macnawiyaadka ummadda laga nooleeyo ee laga dhisa weeye sidaa awgeed baa zayn lcaabidiin baa wuxuu leeyahy isagoo ka warramaya siirada iyo muhiimadda ay lahayd baa wuxuu leeyahy kunaa nucallamu maqaazi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam wa saraayaahu waxaa nala beri jiray markaanu yaryarayn duulaamadii rasuulku uu qaaday iyo dagaaladii uu galay iyo siiradiisii kamaa nucallamu assuwara min alqur'aan sida qur-aankana loo baro kale yacni siirada waxaanu u dhiganaynay sida qur-aanka ugu dadaali jiray alimaamu zuhrina wuxuu leeyahy fii cilmi lmagaazi cilmu dunya walaakhira haddaad doonayso cilmiga adduunyada ka aakhira labadaba inaad hesho oo aad wax ka fahanto siiraday ku jirtaa buu leey siiradoo aad akhrido waxaa ku sugan yani waxyaabo badan oo yani waxa weeye dee aad ka faa'iidayso aqoon ahaan iyo suluug ahaan iyo dhaqan ahaanba idan inaynu xoogga saarno waa muhimun jiddan siirada oo akrinteeda iyo maxaanku idhahdaaye sii gudbinteeda iyo fahamkeedaba aada iyo aad bay muhim u tahay siiraduna waxay ka mid tahay waxyaabaha hadduu daydee raggeedu hadday helaan dee waxay ka mid tahay xisaska iyo maadooyinka aadka loo xiseeyo ayay ka mid tahay oo xataa dadkan iminka qofku waxaa laga yaaba dad iminka fiqi dhigaysa ama shay kala dhigayso inta kula fahmaysunba laga yaaba inay kula socdaan dee dad iminka faraaid dhigaysa ciddii kula fahmaysa kula fadhiyaysade soo ma ka kaliya waxba dee kalama socon karo naxwo haddii aad dhigaysa haddaad sarfi dhigaysa haddaad balaaqo dhigaysa haddaad mustalax dhigaysa dadku waa xoogaa qofka aan gelin ama caamadii aad kulama socon karo laakiin siiradu xataa qofka aan garanayn yacni carabida akhrinteeda iyo macnaheeda toona mar haddii aad soomaaliya ugu sharaxayso oo kitaabaad xataa dhigaysaa inta dhegaystayaasha ka badan bay inta caadiga udhiganaysa waayo waa la jeclaysanaya sidaa awgeed in siiradana aynu aada ugu dadaallaynu kor u qaadno waa muhim runtii waayo mar waloo fanigaa aynu noolayno waxay ka dhigantahay waxaynu noolaynayna sunnadii nebi maxamed alay isalaat wasalaam waxaynu noolaynayna inaan kor u qaadaynaa ummadda macnawiyaadkeedii marka jihaadkii la galay iyo qaabkii loo dagaalami jiray iyo dadka looga sheekeeyo iyadoo hada saxa loogu sheegayo de maaha dadka qaar baa dadka dhexmarsada sirada ka dhigtaan wax kale salaanay wax kale ku gaadhaan taa ka hadli mayno oo dadyow badani wuxuu soo qaadinaya ghaswatu bader ghaswatu alaxzaab uxud laakiin ujeeddo kaluu ka leeyay wuxuu doonayaa waxa weeye eh, inuu dadka tusaale ahaan ama waxaan dee jihaad ba isagoo jihaad uga dhigaya uu dadka ku kakiciyo taa ka hadli mayno laakiin si aqoon le in loo sharaxo oo hadday khaswatu beder tahay iyo hadday uxud tahay hadday mid kale tahayba aan uun dadka keliya looga sheekaynin gaalaa la laayay xilligeedii sida wax u dhaceen awooddii ahayd s ummadda in loo faahfaahiya la doonaya laakiin haddaad tidhaahdo inagu kiciya haddaba anigaa idin akhriye dagaalka gala <laughs> taas waxa weeye waa hawlgale macnaheed waxa weeye dadkii waa umadsoo ha ummaddana markaad wax u sheegaysa calaa qadri cuquulin baa lagula hadla sheekh haddaad khudbad jeedinaysiiyo haddaad muxaadaro jeedinaysiiyo haddaad cashir dhigaysaba ummadda ereyadan la itlaaqayo une kicintu ay ku jirto waxaa ka saxan oo ka wanaagsan waajibna kuwa qofka wax sheegaya in si cilmiyeysan dadka wax ugu sheego si cilmiyeysan dadka inuu wax ugu sheego oo qaala allahu qaala rasuul isagoo ku binaynaya maaha rabitaankiisa maaha sida kooxdiisu jeceshay maaha sida cid kale jeceshay dhacdooyinka taagan ee ummadda ku soo kordhana cid waliba inay ka hadasha maaha oo inaga dhibtayna haysta waxa weeye khudbad kasta wadaadkii khudbadda wuxuu kaga hadlayaa wixii jaraa'idka lagu soo qoray waa joogto eg hadday marka qaar dhacdooyin waaweyne dhacaan oo ummadii lagala hadlaya mushkilad ma laha laakiin waxaad u soo dhegadhegaynayaa toddobaadkan warka suuqu muxuu ahaa waxaa leedahay tana b b c waxaas waxaa sheegaysay doodaas masaas ahaa iyadaabu baabaysanayaa deetana iyadunbuu ka hadlaya wixiiba waxay noqdeen war la sugoo kaleo war jimcaha la sheego keliya dee soo galoo la dhegaysanayo khudbadduna ummadda waxay ka dhistaa masaalixdooda adduunyatooda diimeed intaba in lagaga dhisan lagu baraarujiyo waxaana keenaya mushkiladaasi in khudabkii maanta nooca u bataan oo isaga ekaato uun warkii suuqa oo layska soo qaatay waxaa keenaya dee nin kastoo khudbad akhriyaa sheekh maaha khadiib kastaa caalim maa haddee nin waliba intuu soo istaago laba af soomaaliya dadka uu sharaxi karaa isagoo lagaba yaaba in sidiisa kale oon wax badan bahayninba aftahanimada iyo sheekhnimaduna way kala duwan yihin dadka qaar ba waxay ku qofku markuu dadka aad wax ugu akhriya soomaaliga uu dhinac walba kaga keeno ama insha allah sheekhsana muxuu cilmi haya soomaaliganuu sheegayaa cilmiya ah. aqoontu qaal allaahu qaala rasuuluhu oo si sax haddii loo sheegaas ayaa aqoon noqonaysa idan waxaa aada hadda aad mooddaa inay noogu soo badanayaan marba in laga faa'iideeyo nuqdada taagan oo warka suuqa iyo siyaasadda la karkarinayo in masaajidka tago isla intii uu qofkani ka maqlay idaacadaha iyo facebookyada iyo ayuunbaad mimbarka soo fusho oad ku dul akrido maxaad u kordhisay shayga haddaan looga hadlaynin sharcan maxaa shareecadu ka qabtaa shayga oo ay keliya tahay uun sidii suuqaba looga sheekeyn hadda inaad uga sheekayso inaad iska daysaa dadkan aadan ku waalin marka lagumana degdega qadaayaadka iyo dhacdooyinka taagan adoon xukunkoodaba hubsanin inaad markaba meel kale ula carabto oo labadii dhinacee isku haya aad kala taageerto adoon ku binayn taageeradaada xaqu buu kaa xiga ee ku binaynaya uun dee adiga danahaaga marka waxaan intaa u baraarujinaya baa hadda xaggaa isaga batay oo dadka laftoodiiba da u fiirso way qabatimeen way la qabsadeenba deetana wuxuu koodhinaya sheekh hebel masaajidkiisa indhegi ooma si fiican buu u hadlaaye muxuu ka hadlay daddiisna wuxuu koodhinaya isagoo dowladda ku qaadqaadama ama isagoo ka qoladan kale ku qaadqaade ku kaxkaxeeya waxba baabaystaaye namari soo dhegaysani maanta isaga integin may marka wixiiba waxay ku salaysan tahay maxay khudbadiisaa fiican iyo ma fiicna waxay ku salaysan tahay marba siduu dadka u xagxagto haddii dowlad laga hadlayo qaabka wax loogu sheega shareecadu way sheegtay haddii cid kaleoo madaxa lala hadlayo aadaabta iyo akhlaaqda ilaalina shareecadu way sheegtay sida anigu aan jeclay maa waa sida shareecadu ay sheegtay wey yaad sheegaysa sida adigu aad jeceshahay maa sidaa awgeed waxaa aada u badan inaad arato khadiib ama muxaadir waxa weeye mimbarkii saaran oo dowladdii iyo madaxdii aan waxbaba kala reebin shareecadeennu waxay tilmaantay cidda awood iyo suldahaysa qaabka loola dhaqmayo iyo sida wax loogu sheegayo mikrofoontaan soo qaato ma ohanka madaxdu caynkan wey waa kan wey shareecadu way diiday rasuulku alay slat slam wuxuu tilmaamay qofka doonayo qof madaxa inuu wax u sheego yaanu kor ugu qaadin laba midu wey jirtana uu u sheego imaa in ciddii u geyn karta uu u faro laakiin markaad masaajidka soo fadhiisateed ku baalbaasho maxaad soo kordhisa wey ummaddii unbaad ku dirtuun madaxdii iyo dowlad iyo ummaddii afkaad isu gelisay xalna maad keenin ka war sidaa awgeed baa khudabku hadda aad moodda inay xaggaa ku wareegayaanoo dadkuna ay aada u dhegaystaan dadka wax dhaliila uun wadaadka wax dhaliilaya uun waxaa kaloo inayna sax ahayn taa cagsigeedoo mar walba soo taagana taa dowladdu waxay samaysaaba sax weeye makarafoonka qabsa way saxan yihiin maxaa lagu haystaa iyana waa xagga kale khayr lumuuri walxaqu maa bayna dalik inaad xagga kalena ka soo wareegto jaanibkaa kalena soo istaagto odan xaqba u eeginba iyana waa hawl kale ay sheegaysa laakiin madaxda waa bani aadamkii ka mid yihiin soo ma dad dee yukhtiuun wa yusiibuun dee sow ogid inagu may naga so meel kalu ka yimi waa uun inagu inaga soo baxayo dabeecadiheenni buu deerley markaa sabab dee isaga looga dhigo wax aan khaldamiba karin haduu khaldamana khaladkiisu yahay kii bani aadamka mid ka baxsan sax ma aha awgeed ayay tahy in caqiidada ahlu sunnaha la maro marka laga hadlayo mucaamalat alxukaam madaxda iyo qaabka loola dhaqmayo waa inaan dariiqa ahlu laga baydhin ahlu dariiqa ay caqiidadooda ku faahfaahiyeen ay ku sheegeen ee loogula dhaqmayo madaxduna way caddahay way caddahay lakiin dadka in la kiciyo hadalla ansaxa in la yidhaahdo marba wax la sheego iyadoo si kaleba loo sixi karo waxay sheegaysaa uun nasco qofkaa ku jirto oo marka horeba kacdoon baa iskaga dhex jiray bay ka dhiganta dee kii oo waxalena macad marka horeabay nasca ku jirtaa ah in ama uu dadka ku kiciyo ama madax iyo wixii la halmaala tii oo dee raad loo helana waxa laga la qaado un qofku aanu kaba soo noqoninba ilahi subxa tala xaqahina waafajiyo wsala allahuma cala nabiyina muxamedin wcala aalihi wasaxbihi